أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب نبينا محمد وعلى كل من اهتدى بهدي نبينا محمد allahuma wafiqna lima tuxibu watarda assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu walaalada muslimiinta ah oo meel kastoo adduunka ka joogtaan kusoo dhowaada taariikhdii aynu kaga waramaynay taariikhi alandalus almafquud taariikhdii andalus andalusdii maaragtay aynu ilaa hadda la-nahay ama aynu raadinayno andalusna waa un labada dowladood ee spain iyo portugiiska oo dadka muslimiinta ka telinayeen muddo gaadhisay siddeed boqol oo sannadood kadibna muslimiintii meeshaa joogtay laga soo xaaqay oo laga soo tirtiray oo laga baabi'iyey sabab ay ayagu lahaayeen awgeed ehm, faa-iidooyin fara badan bayna inoo leedahay taariikhdani oo aynu ka faa doonaa asbaabta keenta guusha iyo asbaabta keenta sidoo kale guuldarrada iyo hoogga iyo baaba-a iyo in maaragtay qof cadowgaaga ah uu kugu iirsado waxaynoo joogtay oo aynu kasoo warramnay qaybihii hore in muslimiintii deganayd andalus ay rabeen inay sidoo kale qabsadaan meelo badan oo ka tirsan wadamada yurubta sida faransiiska oo kale guud ahaan ay ka talinayeen eh, waqooyiga wadanka eh, koonfurta dalka faransiiska kadibna ay u gudbeen caasimada faranska ee baris eh, wax yar markii ay u jireen halkaa u dagaalu ka dhacay macrakadii loo yaqaanay macrakati balaati shuhadaa oo halkaa ugu ku geeriyooday cabdiraxmaan alkaafiqiy raximahullah ninkii hogaaminayay muslimiin badanana ay halkaa ay ku dhinteen wixii intaa ka dambeeyey muslimiintu dib dibu gurash unbay wadeen dabcan way jireen rag badan oo kale oo isku dayay in dhibaatadii soo gaadhay muslimiinta iyo jabkii soo gaadhay in ay dib u habeeyaan laakiin kumaysan guulaysanin Eh, oo dhexdooda ayaa khilaafuu yimi khilaafkaasoo ahaa mid cunsuriyadeed ama qabyaaladeed kaasoo u dhexeeyey carabta dhexdeeda iyo carabta iyo barbariyiinta muslimiinta iyo dadkii asal ahaan deganaa andalus eh, eh, loo yaqaanay <clears throat> andalusiyiinta marka markay arrintii qabyaaladiisu bedeshay oo dadkii dhexdoodii ay isqabsadeen halkaa waxaa ka imanaya maxay dib u dhac aad iyo aada u weyn baa ka yimi marka marka cahdulwulaad wax la ydhahda baa bilaabmay cahdigii ay nimanka wulaada ah ama raggii badhasaabyada ka ahaa guddoomiyada ka ahaa andalus ay bilaabmeen qeybtii hore laba qaybood baa loo qeybiyay cahdulwulaadkaas muddadaas qayb hore iyo qeyb dambe qeybtii hore nimankii madaxda ahaa way isku dayeen maxay in ay jabkii soo gaadhay muslimiinta ay kabkabaan weeraro kale ayay ku qaadeen andalus oo ay ku qaadeen franska dabcan koonfurteeda in badan buu muslimiintu ay taagna ay maaragtay e, dowladoodu ay ka dhisnayd ilaa afartan sannadood iyo dheeraad dheeraan intaasoo dhan way isku dayiyeen inay markaa wax habeeyaan qaybihii dambe ee casrul walaadka ama casrigii e, ay barosaabyadaasi meesha haysteen qaybihii dambe wuxuu u badnaa maxay annizaac waa un muran iyo dood iyo qabyaalad iyo dagaallo qabyaaladeed oo dhex ku dhex ka dhex dhacay nimankii markaa umarada ahaa ee meesha haystay waxayna u kala baxsanaayeen laba qabiiloo waaweyn oo la kala dhaho qabiilka qaysiyiinta iyo qabaa'ilka yamaniyiinta qaysiyiinta yamaniyiintu waa qabaailadii asal ahaan ka yimi yaman carabtii iyo qaxdaaniyiintii weeyaan halka qabaa'ilada qaysiyiintuna ay yihiin maxay qabaa'iladii mudar iyo rabiica ee cadnaaniyiinta ahaa ama nebi ismaaciil ku abtirsan jiray markaa labadii qabiil baa isqabsaday ugu dambeyn markii dambe waxay ku heshiiyeen in labada qabiil midna uu sanad uu madax noqdo ka kalena sanad kale uu madaxu noqdo laba nin baa markaa e, labada qabiil kale hogaaminayay waxaa la dhihi jiray samiil ibnu xaatim iyo yuusuf alfihri labadaa nin baa la dhihi jiray waa labadaa nin baa markaa waxaweye dagaalo dhex maray ugu dambeyn marka waxay ku heshiiyeen in sanadna eh, uu yuusuf alfihri uu sanad madax noqdo sanadka dambena uu kan kale la idhahdo samil eh, samiil ibnu xatim eh, uu isaguna uu noqdo markaa uu madax uu noqdo dabcan arrintii heshiiska iyadoo lagu jiro ayaa waxaa dhacday ninkii madaxda noqday yuusuf alfihri la dhihi jiray ayaa isagiibaa waxaa damacay uu ka galay in uu fogeeyo samaylkii oo maaragtay uu meesha uu ka fogeeyo meesha la ydhahdo sarakosta ayuu u magacaabay oo runaantii ka fogeyd caasimadda caasimaddu xilligaa waxay ahayd dowladda andalus meesha la ydhaahdo qurduba magaalada la dhaho qurduba ayaa ahayd caasimaddu aslan marka hore caasimadda andalusiyiinta dadkii asalka ahaa meesha deganaa caasimadoodu waxay ahaan jirtay magaalada la dhaho dulaydila marka dulaydila way kasoo guureen oo muslimiintu waxay caasimad ka dhigteen magaalada la dhaho qurduba dabcan iyadoo heerka xaaladda lagu jiro oo mar walba thawrad ay kacayso oo kacdoon uu kacayo kacdoon qabyaaladeed oo qabaa'il ku dhisan marba uu kacayo ayaa waxaa arrintii sii xumeeyey oo maaragtay lafta dhabarka kasii jebiyey dowladdii weyneyd ee reer bani umaya oo ahayd dowladii khilaafadii weyneeda islaamka oo burburtay subxaan allah oo dhanka bariga oo dhan ka burburtay dowladda umowiyiintana dabcan waxaa aasaasay saxaabiga mucaawiya bn abi sufyaan wanas waxayna ku abtirsataa qabailka reer bani umaye ayaa u kala dambeeyey marka khaliifkii la dhihi jiray hishaam ibn cabdilmelik hishaam ibn cabdilmelik ninkaasoo eh, labaatan sanadood iyo dheeraad eh, ka talinayay dowladda eh, umawiyiinta markii uu dhintay ayaa waxa bilaabantay dowladda umawiyiintu inay dacfi iyo tamaryari ayaa la soo food saartay raggii markaa madaxda noqday ninkii la dhihi jiray waliid ibnu yaziid ibnu cabdilmelik ayaa madax loo doortay oo dabcan ka tirsan qabaa'ilkan dee reer bani umaya laakiin isagana khilaafadiisii may sii fogaanin waayo nimankii kale ay maadeerka ahaayeen ayaa ku kacay oo dhagar kale u maleegay waxaa kale oo dowladda umowiyiinta kasoo horjeeday khawaarijtii nimankii khawaarijta ahaa ee dadka gaalaysiin jiray waxaa kaloo kasoo horjeeday shiicadii oo cali ibn abi taalib xilligaa ku xadgudbaysay waxa kaloo kasoo horjeeday dowladii kale ee la dhihi jiray cabaasiyiinta oo xilliga bilow ahayd oo uu hogaaminayay ninkii la dhihi jiray abulcabaas asafaax abulcabaas asafaax iyo gacantiisii midigeeda uu ku dagaalami jiray oo la dhihi jiray abu muslim alkhuraasaniy nin abu muslim alkhuraasani waa nin u dhashay khuraasaan iyo dhulka afghanistan iyo bakistan iyo aaga kasoo jeeda ayaa markaa waxa weeyaan aada u gacan kulula oo dadka maaragtay meeshii uu qabsado dagaal badan aada u dagaal badan dagaal hurin badan ayuu ahaa aslanna waa ninka aasaasayba dowladda cabaasiyiinta baa la yidhi abu muslim khuraasaanigaas subxaan allah marka dowladdii umawiyiinta intaasoo dagaal baa ku furan khawaarijtii iyo shiicadii iyo dowladdii kale cabaasiyiinta iyo ninkii madaxda u ahaa dowladda oo ilmaadeeradii iyo adeeradii ay dhagar u maleegayaan wayna ku guulaysteenoo ninkii waa lagaga tuuray markaa meesha nin kalaa qabsaday kiina ma u ku raadin subxaan allah kiina muu ku raagin ibraahim ibnulwaliid baa la dhihi jiray kiina kumuu raagine muddo yar markii uu joogay lix bilood ayuuba dhintay isagoo qalalaanso magaalada eh, dowladda umumiyiintu ay qalalaanso maaragtay iyo deganaansha la-aan ay ka jirto waxaa qabsaday ninka la dhahda maxamed ibnu marwan eh, maxamed ibnu marwan waa khaliifkii ugu dambeeyey ee dowladda umumiyiinta isagana markaa eh, waxay isku soo faramuruxsadeen oo ay fooda isdareen dowladda cabaasiyiinta oo aasaas ahayd xilligaas markaa aasaasmaysay subxaan allah iyo waxaa kaloo kasoo horjeeday rag kale oo uu ka mid yahay hishaam eh, sulaymaan ibnu hishaam ibni cabdilmalik iyo cabdillaahi ibni cumar ibni cabdilcasiis rag noocaas ah ayaa maaragtay kasoo horjeeda o ilmaadeer ahaayeen oo rabay iyaguna inay kuraasta ku fadhiistaan iyo mansabka siyaasadeed ay wax ka noqdaan calaa kulli xaal sidii baa dhacday dowladdii cabaasiyiinta oo bilow ahayd ayaa dagaal ku qaaday dowladda umowiyiinta waa la jebiyey dowladda umowiyiinta sanadkii boqol iyo labaiyo soddonkii hijiriyadda ayaa dawladda cabaasiyiintu la wareegtay guud ahaan hantidii dowladdii umowiyiinta marka dowladda umowiyiintu dee dowlad weyn oo khilaafo bay ahayd oo dunida o dhan ka talisay eshiya o dhan bay ka talinaysay yurub oo dhan bay ka talinaysay africa bay ka talinaysay dowladda andalusna way ka talinaysay dee caalamka islaamka o dhan hal dowlad buu lahaa marka dowladda cabaasiyiinta ayaa meeshii la wareegtay waxaana qabsaday ninkii la dhihi jiray abulcabaas asafaax dowladda cabaasiyiintun iyaguna waxay ku abtirsadaan cabaas ibni cabdulmualib nebiga adeerkii dabcan dowladda cabaasiyintuna nebiga agtiisa kama foga oo waa un waa reer quraysheed welibana waa nebiga qabaailkii maaragtay uu nebigu xididka ula ahaa nebiguna uu hablaha u guurin jiray sida cuhmaan ibni cafaan oo kale abulcaas ibnu rabiic oo kale raggaas waa raggii nebigeenna hablihiisa qabay saxaabada nebiga ka mid ahaa markaa qabiil ahaana kamay fogeen reer bani umay laakiin cabaasiyiintu ayaga isxibsiinayo waxay lahayn anagu dee nebiga ilmaade ruma baan nahay oo adeerkii oo cabaas ibn cabdilmutalib ka soo jeednaa calaa kulli xaal dowladdii cabaasiyiinta baa meeshii markaa qabsatay haddaba intii qaskaas iyo dhibaatooyinkaas ay ka jireen maxay bariga caalamka islaamka ee dowladda sham wadanka suuriya iminka loo yaqaano Eh, iyo ciraaq iyo masr iyo dowladaha kale ee khuraasaan loo yaqaanay afghanistan bakistan ilaa hindiya agagaarkaas oo dhan markii ay arrintaasi ka socotay dowladda cabaasiyiintu ay qabsanaysay waxaa dhibaata ka taagneed dowladdii andalus andalus dhibaatada isu soo food saartay waa maxay kow waxaa soo food saaray dhulkii muslimiintu ay ku lahayn waddanka faransiiska oo maaragtay laga soo saaray muslimiinta koonfurta france o dhan koonfurta france oo dhan ilaa lyon leon magaaladaas waxaaso dhan waxaa haysta ka tarin jiray islaamka ka tarin jiray muddo afartan sanadooda subxaan oo muslimiintu xataa waa ku isku daya inay dee dhul dhulballaadhin ay samaystaan ay ka gudbaan xataa caasimada france ee bari oo xitaa u tallaabay talyaaniga oo meelo badan qabsaday calaa kulli xaal intii haddaba qaskaa lagu jiraya dhibaatada fiirso waxaa dhacday inay muslimiintu waayaan dhulkoodii faranska ku yaalay kow waxaa kaloo soo ifbaxay mamlakooyin kale oo nasraaniyiina oo kristan ah ayaa waxay ka soo ifbaxeen isla andalus waqooyigeeda meesha iminka portugiiska meesha la dhihi jiray sakhrat blay blay halka waa meeshaas ayaa dowlad baa laga aasaasay loo bixiyey caasimada mamlakat leon leon bay ula baxeen nin baa aasaasay marka waa intii muslimiintu ay isku mashquulsanaayeen u fiirso waxaa kale oo dhacay in dowladdii andalus dowladdii andalus ay khilaafadii muslimiinta ay ka eh, madax bannaanaato oo waxaa gacanta ku qabtay bayna nidhi ninkii la dhihi jiray yuusuf ibni cabdiraxmaan alfihriy waa labadii laba nin baa isku haystay baa nidhi oo carbeed qaysiyiin iyo yamaniyiin oo laba qabiil ahaa oo midna uu yidhi sanad baan haynaya adna sanad baad haynays marka ninkii yuusuf ibni cabdiraxmaan alfihriy la dhihi jiray ayaa andalus andalusbo la wareegay oo markaa gacanta ku haya kamana tala qaato maxay dawladdii Eh, dowladdu ka tala qaataa ma jirto leanna dowladda umawiyiinta meesha jirta way baaba'dayba dowlad kalea bedelkeedii timi dhibaatada kale dhacday waxa weeyaan dadkii andalusiyiinta ahaa oo kala baxay oo qaybsamay walciyaadu billah oo u qaybsamay maxay firqooyin kala duwan oo qabyaalad ku dhisan carabtii oo qaysiyiin iyo fihriyiin eh, yamaaniyiin oo kala baxday qaysiyiintii oo sii kala baxday rabiica iyo mudar oo saasuun usii socotay subxaan allah saa usii kala daadatay waa kow waxaa kaloo loo kala baxay barbariyiintii qabailkii barbariyiinta ahaa ee deganaa waqooyiga africa oo iyaguna markaa waxa weeyaan dadka u badan meesha degan ahaa waxaa kaloo meesha yimi qabailka la idhaahdo iyaguna qabailka reer yurubka aslan deganaa marka horeba spain iyo portugiiska deganaa iyaguna halkoodii bay markaa joogaan waxaa kaloo yimi maxay khawaarijtii dadka gaalaysiin jirtay oo maaragtay ay qabaa'ilka berberiyiintu qaateen madhabka khawaarijta ayagoo markay arkeen dulmi badan oo lagula kacayo ay dhaheen haddaba dadkan mucaaradka cidda ku ah dowladduun baanu raacina deetana madhabkii ay qaateen subxaan allah khawaarijta nacuudu billah <clears throat> waayahay taasina dhibaato kale oo aad iyo aada u weyn ayaa markaa meeshii timi dhibaatada ugu weynna waxay ahayd maxay dowladdii umawiyiinta oo markaa meeshaba ka baxday iyo dowladda cabaasiyiinta oo timi oo ku timi markaa dee dagaalo badan oo dhiig badan uu ku daatay ninkan madaxda u ah dowladda cabaasiyiinta waxa la dhahda abulcabaas safaax war safaaxo maxaa safaax lagugu bixiyey waa dhiig miirata weeye magaciisu waa dhiig miirata walciyaadu bilaahi rabbilcaalamiin oo dadka markay e, qabsanayeen dowladdaasi ay la wareegaysay maxay aad bay maaragtay dagaalo badan badan oo lagu yani lagu hoogay oo lagu baaba-ay ayaa meesha ka dhacay subxaan la laa ilaaha illa allah <clears throat> waayahay nimankii haddaba barasaabyada ka ahaa dowladda dowlad al andalus oo aynu ka warramayno maxaa ku dhacay ayaga umaradoodii umaradoodii waxaa ku dhacay dhibaato weyn adduunye jacayl wax la ilaahay subxaana wa tacaala uu ballan qaaday qofku hadduu adduunye jacayl iyo waxaas iyo kursi iyo mansab uu ku warwareego inuu ilaahay uu dhadhansinayo qadhaadhka ah, markaa subxaa alla xubu dunyaa adduunyadii bay jeclaysteen dhaldhalaalkii adduunyada kuraas bay isku qabsadeen mansab bay isku qabsadeen dhaqaaliya lacag bay isku qabsadeen deetana waxaa yimid dullinimadoodii iyo in ilaahay uu dulli ka dhigo oo ay dadkii kale ka awood bataan waxaa kaloo soo ifbaxday oo ay soo saareen cunsuriyad iyo qabyaalad tii ugu sarraysay nacuudu billah ta iminkaba maaragta caalamka islaamka ka jirta soomaalida meel kaleba ha tegin taa mid ka mida ama ka daran baaba timi qabyaalad aad u qadhaadh oo aan la ysu naxaynin oo marka dambena laba qabiil baa isi soo raacaya qabiil maaragtay jilibkii guud ama waxaan dhahaynaa fakdi baa la dhahda yacni waa qabiilkii weynaa qabiil weyn weeyaan hadhow tole qabiilkii weynaa wixii ay ku heshiiyeen wuu sii kala jabaya jilib jilib laan laan farac farac baa loo sii kala baxaya oo hadhow tole iyagii baa islaynaya walciyaadu billah leanna wax xaq maaha aha soomaalida waxay dhahdaan labadii xaqdarra ku heshiiya xaqay ku culloobaan haddaad xaqdarra ku heshiisaan adig iyo qabiil kale maalintay xaqa timaada idinku baal cidda ugu horraysa islaynaysa ee isu qaadanaysa seefta iyo waranka waa idinka un dhibaatada kale timi waxa weeyaan nimankii barasaabyada ahaba dulmi badan bay ku kaceen iyo xaqdarro badan bay kula kaceen dadkii meesha deganaa beledka deganaa ama dagaal ha ahaato ama maaragtay maxbuusnimo iyo xabiisaad iyo jeel eh, ay ku xidhaan ha noqoto yacni waxaa jiray maxay dulmi badan ayaa jiray ta kale ee eh, dhibaatada kale waxa weeyaan waxay ka tegeen jihaadkii ila markii hore way jihaad tegi jireen franskay tegi jireen nasaaradiiyo kristankay iska dhicin jireen way iska daayeen marka leanno iyagiiba isku mashquulay iminka mar haddii iyagii isku mashquuleen oo iyagii islaynayaan qoladii kalena iyaguna way ka faa'iidaysatay oo waxay sameeyeen dhul dhulballaadhsi bay soo sameeyeen oo dhulkii islaamka ayay dhulballaadhsi ay kusoo sameeyeen dhibaatadaas oo dhan oo taagan ayaa waxaa jiray waxa soo baxay nin cajiiba ah oo la yaab leh oo la dhaho magaciisii cabduraxmaan addaakhili cabduraxmaan addaakhili cabduraxmaan ibni mucaawiya ibni hishaam ibni cabdilmelik ayaa la dhahdaa ninkan ninkaasi haddii aanu soo bixi lahayn muslimiinta deggan andalus waxaa la beri horaa la cuni lahaa subxaan allah beri hore islaamka oo dhan waa laga tirtiri lahaa maxay dowladda andalus haddaanu ninkani soo bixin ninkani waayo haddaba ninkan waxaa la dhahdaa cabduraxmaan ibnu mucaawiya ibnu eh, hishaam ibnu cabdilmalik waxa awowu ah khaliifkii dowladda umawiyiinta dowladdii umawiyiinta la riday khaliifkii eh, yani khaliifkii la dhihi jiray hishaam ibnu cabdilmalik oo dhowr iyo labaatan sannadood isagoo khaliif ahaa ayaa awowu ah waxa la cabdiraxmaan ibn mucaawiya ibn hishaam ibn cabdilmalik marka wuxuu ku soo koray isagu qasriga madaxtooyada iyo qasriga umarada kusoo koray raggii maaragtay wasaradii iyo xawaashidii iyo raggii maaragtay dawladda u waaweynaana wiilkii markay arkeen uu yaraa isagu aad buu yaraa waxay dhihi jireen maskax buu leey yani waa nin garaad badan nin caqli badan weeyaan oo waa nin loo sharixi karo ama loo loo sharaxaya inuu madaxweyne uu noqdo marka oo murashax ah marka yacni inuu dowladda umeyiinta taladeeda u qabto marka arrintaasuu kusoo koray isagoo yar dhalinyaro ah aada u yar da ay u yar tahay ayuu arkay awowgii oo madaxa adeeradii ilmaadeeradii dadkiisii oo talinaya marka nasiib xumo waxaa ku dhacday dowladdii umawiyiinta ee uu ka tirsanaa waa la qabsaday waa laga awood badse oo baax waxaa qabsaday dowladdii cabbaasiyiinta meeshay qabsatay dowladdii cabbaasiyiintuna waxay xukun ku rideen ku kasta oo dowladda umawiyiinta ka tirsan oo madax u ah ama ha ahaado mid iminka madax u ah ama mid mustaqbalka la rajaynaya inuu madax noqdo waa dil meeshuu joogo waa lagu dilaya waanay baacsadeen oo khaliifkii ugu dambeeye marwan alxamaar marwaankii ximaarka dameer ayay u bixiyeen walciyaadu billah <laughs> dameerna waxaa loogu bixiyey baa layidhi maaha nacasnimadiisa looguma bixine waxa loogu bixiyay bay dhaheen subxaan allah nin adkaysi badan adkaysi badan oo balaayo ah ayuu ahaa baa la yidhi oo dowladdiisii intaasoo meelood baa eh, cadow ayuu lahaa intaasoo cadow buu lahaa intaaba ugu babacdhigayay markaa muddo dheer ayuu dagaalamaya waxa loogu bixiyay xamaar dameer waxa loogu bixiyay baa la yidhi maaha nacasnimo iyo doqonnimee waa adkaysiga dameerku uu adkaystoo kale ee wax walba dusha laga saaroo kale oo adkaysan jiray baa kaana way qabteen dowladda cabbaasiyiintu way dileen oo masar bay ku qabteen way ku dileen kaasi weliba meydkiisina gubeen walciyaadu billahi rabb alcaalamiin bal u fiirsada yacni walciyaadu billah siyaasaddu halka ay la tagtay iyo adduunye jacaylku ay la tagtay dadka islaamka waxaa dhacday marka dowladda cabbaasiyiintu waxay nidhi ku kastoo reer bani umaye ka mid ah oo ay isleeyihiin madax buu noqonaya way dilayeen marka cabduraxmaan ninka la dhahdo wuu cararay wuu baxsaday markii markuu arkay de in dadkiisii la raadinayo dad badan la laayay wuu cararay wuxuu tagay ciraaq eh, khaasatan meel la dhahdo tuulo la dhaho dayr khanaan dayr khanaan waa meel u dhow webiga furaat webiga furaat oo dabcan ciraaq ku yaala halkaas ayuu tagay halkaa isagoo jooga ayaa maalin maalmaha ka mida ayaa isagoo indhuhu xanuunaya indhaha xanuunaya markaa eh, ilayska qoraxda muu eegi karaynin oo ilayska hadduu indhaha kala furo ilayska qoraxda ayaa dhib u keensanaya indhaha xanuunaya ayaa wiil uu dhalay ilmo yaroo uu dhalay oo afar jir ahaan ayaa soo orday isagoo argagaxsan oo qaylinaya ilmi yaraa ooyaye markaasuu nax war maxaa ilmi yaraa ku dhacay dhabtuu fadhiisii kii yaraa oohintii buu joojin waayey cabdiraxmaan baa markaa baxo dabaduu aaday mise wuxuu arkay calaamadii madmadooba calaamada madmadowna yaa iska lahaa dowladda cabaasiyiinta dowladda cabaasiyiinta ogaatay inuu halkan uu joogo cabdiraxmaan ibnu macaawiya ama cabdiraxmaan adaakhili ninka loo yaqaan wuu cararay isaga intuu lacag iyo wuxuu qaadan karaya uu qaatay ayaa wiil ay walaala ahaayeen la jiray hishaam ibnu mucaawiya isaguna saddexiy toban jir ahaa buu kaxaystay wuu orday marka kolka xaaskiisii iyo dumarkii iyo carruurtii wuu ka orday waayo dowladda cabaasiyiintu may dili jirin carruurta iyo dumarka waxay eryan jireen ragga markaa madaxda noqonaya raggaasay eryan jireen marka wuu cararay isagu dabadeedna fardihii baa kasoo daba orday dowladda cabaasiyiinta webigii furaad buu yimi markuu arkay in aan ah, meel loo baxsada aanu jirin buu webigu isku tuuray uu dabaash isaga iyo wiilka ay walaalaha ahaayeen dee waa webi weeyaan meesha subxaan allah se u dabaalanayeen bartanka markuu maraayay ayaa wiilkii yaray saddex toban jirka hishaam la dhihi jiray baa ah, ayaa maaragtay cabsaday oo isyidhi malaa biyaha ku liqaya dabadeedna dhabarkiisu dib u fiiriyey askartii meesha taagneyd baa ku tidhi intay ballan u qaadeen ee u dhaarteen ayay ku dhaheen waanu maaragtay ammaan baan ku sinayna nabadgelyan ku sinayna dabadeedna wuu rumaystay oo dib buu isaga soo laabtay cabdiraxmaan baa ku qayliye walaalkii war kaalay war nimankaasi way ku dilayaan muu dhegaysanin wuu soo laabtay markii uu yimi markaa qarka webiga furaat ayay qabteen madaxay ka gooyeen wiilkii yaraan subxaan allah oo caro iyo maaragtay murug ay isugu timi ayaa ka baxay markaa webigii ka tallaabay danka kale ayuu uga talaabay subxaan allah wuu baxsaday wuu orday safar la yaable buu galay dhulka sham halkaas yacni meelo badan buu soo maray eh, siduu u dhuubanayay oo baxsadka u ahaa ilaa ugu dambeyn uu markii dambe ku dambeeyey meesha la ydhaahdo eh, libiya ama wadanka libiya magaalo ku taala eh, dhulkaasoo dhan buu soo maray libiya oo dabcan africa ah ama waqooyiga afrika ah sababtu uu tegay waxay ahayd libiya waxaa degan qabaa'ilka la dhahda albarbar oo ab waqooyiga africa oo dhan bay deganaayen xiga qabaa'il albarbar qabaa'ilka barbariyiintu waa reer abtigii hooyadii ayaa ahayd barbariyad marka baadiyaha liibiya unbuu iska tegay reer meelaha meelahaas libiya ayuu iska tegay markaa subxaan allah deetana muddo shan sannadood ah ayuu halkaa isku qarinayay ninkaas la dhihi jiray cabdiraxmaan ibnu mucaawiya waana maxay wanted weeyaan waa nin la raadinayo dowladda cabbaasiyiintaa raadsanaysa subxaan allah iyo cadow fara badan oo kale uu leeyahay waan ka warami doon shan sannadood markii uu meeshii uu jiray ayuu kasoo baxay wuxuu tegay magaalada qirawan ah, subxaan allah waa uun waqooyiga africa tunisiya weeyaan waddanka tunisia ku taal halkii markii uu tagay ayaa waqooyiga africa waxa xilligaa ka talinayay nin la dhaho cabdiraxmaan ibnu xabiib alfihriy cabdiraxmaan ibnu xabiib alfihriy oo ninka andalus jooga ee yuusuf alfihriya aanu nidhi weeyaan yuusuf alfihri waa ilmaadeer ka andalus jooga iyo ka waqooyiga afrika jooga waa ilmaadeer kan cabdiraxmaan kan la dhaho cabdiraxmaan alfihri eh, waqooyiga africa oo dhan ayuu haystaa wuxuuna nasab ahaan ama qabiil ahaan uu ka soo jeedaa cuqba ibnu naafic oo ahaa ninkii ugu horreeyey ee furtay waqooyiga afrika oo dhan subxaanallah marka hunguri wuxuu kaga jiraa waqooyiga africa oo keliya hunguri kagama jire inuu andalusna u tallaabo uu andalusna uu qabsado ayuu rabay subxaan allah ninkiioo dee isu diyaarinaya inuu andalusna uu qabsado ayaa mar qura waxaa soo baxay ninkii maaragtay reer bani umaye ah ee qabaa'ilkii reer bani umaye dowladdii la riday kasoo jeeday cabduraxmaan ibnu mucaawiya ibnu hishaam ibnu cabdilmelik markaa naxdin bay ku noqotay markaa subxaan allah waayo dowladda khaliifadii oo dhan buu isagu ka soo jeeda adugu tuulo yar iyo gobol baad haysatay ninkani waa khaliif waa ninkii dowladda o dhan haystay waa khilaafadii oo dhan haa subxaan allah dee khilaafada oo dhan khilaafada umowiyiintaa furatay dowladda umowiyiintunbaa furatay maxay waqooyiga africa iyo andalus iyagunbaa furtay markaa dhibaata soo darista ninkii wuxuu hi haye waxay dhaheen ninkan cabdiraxmaan ibnu mucaawiya la dhaho ee iminka dhuumashada ku yimi halkan ku yimi waa nin kasoo jeeda qoyskii boqorada awoewayaashii iyo aabbihii iyo adeeradii baana ahaa aslan nimankii furtay waqooyiga africa iyo andalus oo dhan dunidao dhan xukumi jiray dowladdooduna way dhacday iminkana halkan uu ka soo baxaya wuxuu rabaa inuu dowlad cusub uu halkan uu ka aasaaso waxaanu sheeganayaayo uu dhahaya dhowlkan baa annagaa furannay oo dowladdeedii annagaa furannay subxaa marka waxaa dhacday ninkii la dhihi jiray cabdiraxmaan alfihri ee waqooyiga afrika ka talin jiray wuxuu go-aansaday inuu dilo waa dil weeyaan leanna naftiisii waa cabsaday iyo dowladdiiba waa cabsaday subxaa allah dil buu markaa ku xukumay waxaa kaloo meesha joogtay shiicadii ila shiicadu col bay la ahayd maxay dowladda umawiyiinta waxaa kaloo joogtay khawaarijti dadka gaalaysiin jirtay iyaguna col bay la ahaan jireen dowladda umiyiinta intuba dil bay ku xukumeen cabdiraxmaan ibn mucaawiya ninkii la dhihi jiray subxaan allah meeshu dowladda cabaasiyiintaoo dowlad weyn noqotay dabcan dowladdii ugu awoodda badnayd adduunka ahayd xilligaasina dil bay ku xunkatay meeshuu maraba waa dil waa wanted nin ah weeyaan meel walba lagu raadsanayay subxaan allah markii uu maqlay baadiyuhu galay uu cabsaday meelahaasuu galay uu dhuntay adigu subxaan allah dabadeedna waxaa dhacday nin u shaqayn jiray mawlihiisa ahaan jiray oo la dhihi jiray beder beder baa la dhihi jiray ninkaa magaciisa beder baa la dhihi jiray ayuu dirsaday marka kolkaa Eh, wuxuu u diray wuxuu yihi waxaad tagtaa dhulka andalus intaad badda ka tallowtid jabal taariq matiiqi jabali taariq biyaha yar meel yaro kanaal weeyaan u dhexeeya africa iyo andalus deetana ka tallaaw koonfurta andalus baad tegaysaa dadkaad soo wareysanaysaa warka meesha ii keen marka wiil ninkii u shaqayn jiray oo la dhihi jiray markaa dabcan beder wuu baxay wuxuu tegay eh, subxaan allah Eh, andalus ayuu aaday waxa uu u bandhigay nimankii meesha haystay khaasatan magaalada magaalada ishbilia la dhahdo shbilia ayay iminka dhahaan waa magaalada shbilia eh, ninkii haystay oo ah magaca wuxuu la dhihi jiray magaciisa asxaba ayuu laayuu la taliyey marka ayuu u tegay wuxuu ku yirhi ninkan yuusuf alfihri yusuf alfihri fihri qabyaaladbaa meesha ka jirta subxaan allah ninka madaxda ka aha andalus waa nin qaysa ninka ishbiliya haysta gobolka haystana waa reer waa reer yamaneed waa laba markaa qabyaalad buu isticmaalay wuxuu hi war headhe nimanka miidan dowladdeedii mucaarad ku ahayn waxay dhaheen ha mucaarad baan ku nahay war nin dowladdii umawiyiinta kasoo jeeda halkanba jooge nin dowladdii umawiyiinta kasoo jeeda khilaafadii o dhan ayaaba idin imanaya wixii mucaaradku u ahaa ninkii la dhihi jiray yuusuf alfihri andaris ka tali jiray wixii o dhan waxay dhaheen waan la shaqaynayna mucaaradkiisii o dhan wixii kasoo horjeeda ama qabiil kaga soo horjeedaan ama dulmigii ay geysan jireen ha kaga soo horjeedaan <laughs> ama carab ahaan iyo maaragtay ha kaga soo horjeedaan oo berberiyiin ha ahaadaan qabaa'iladii oo dhan maaragta wixii mucaaradku ahaa dowladda o dhan waxay dhaheen noogu yeedha ninka subxaan allah sanadkii boqol iyo lix iyo soddonaadii hijiriyadda markii ay maraysay ah, subxaan allah ayuu diyaar garoobay cabdiraxmaan ibnu mucaawiya si uu andalus uu u galo dabadeedna waxa uu doonay inuu la kulmo e, abusabax alyaxsabiy abusabax alyaxsabiy oo qabaalka reer yamaneed ahaa iyo qabaalka kale reer qaysiyiin oo madax u ahaan jiray ninkii la dhihi jiray asumayl ibnu xaatim nacam labadaa qabiil baa dabcan meesha ugu waaweynaa adugu calaa kulli xaal ninkii sidii dooni waxa u yimi nin baa u yimi ninkii magaciisa waxaa la dhihi jiray e, haalib ayaa la dhihi jiray haalib ayaa la dhihi jiray doon buu u keenay wuxuu yihi war magacaa wuxuu hi qaalib baa la yidhaahdaa wuxuu yihi insha allah naqlibhum insha allah waan ka adkaan doonaa doontii buu raacay sidii buu ku galay andalus isagoo maaragtay askarna ma wato cidna ma wato keligii buu ahaa markuu gelaya andalus subxaa allah keligii ayuu ahaa markii meeshii uu tegay waa loo yimi waxa u yimi qabaa'iladii mucaaradka ku ahaan jiray dowladda andalus ka tirsan Ehm, ninka hayste mucaaradka ku ahaa waxaa kale u yimi qabaa'ilkii barbariyiinta qaar ka mida waxa uu yimi ehm, qabaa'ilooyin kale waxaa kaloo u timi subxaan allah reer bani umaya nimankii reer bani umaye soo garan maysaane la eryanaya la baacsanayay markay maqleen nin reer bani umaya oo xoog weyn baa andalus galay iyaguna way soo baxsadeen oo qaar badan oo ka midana andalus bay sidii kusoo galeen waayahay cabdiraxmaan markuu andalis uu galay run ahaantii isagoo keligii ah uu galay oo dad badanna uu haddana uu urursaday ayaa waxaa maqlay ninkii markaa andalus ka tirin jiray oo la dhihi jiray yuusuf ibn cabdiraxmaan ayaa maqlay marka subxaan allah wuxuu maqlay inuu ninkani uu rabo inuu andalus uu qabsado oo dowladdii amaweyiintee burburtay baaba-day inuu dib u soo celiyo marka dagaal buu iclaamiyey ninkaa lagu qaadayo marka calaa kulli xaal dagaal baa dhacay khatara macrakat waxaa la dhihi jiray macrakadaas magaceeda waxa la yhahdaa macrakat musaara musaara waa dagaal baa dhex maray subxaan allah sanadkii boqol iyo sideed iyo soddonaad ee hijiriyada ayuu macrakadaasi ay dhacday waana macrako iyo dagaal weyn ayuu ahaa run ahaantii waxaa isku galay oo meesha ku dagaalamay ninkii madaxda ka ahaa dowladda andalusiyiinta yuusuf alfihri iyo cabdiraxmaan ibnu macaawiya cabdiraxmaan adaakhili iyo ciddii isaga la socotay iyo qabaa'iladii markaa dabcan la socday dagaalkii markii uu dhaca goobtii dagaalka laysku laayay waxaa gacantii sare yeeshay cabdiraxmaan ibn mucaawiya ayaa ku guulaystay subxaan allah ninkii ninkii baxsadka ahaa ayaa ku guulaystay dagaalkii deetana wuxuu qabsaday caasimadii qurduba wuxuu qabsaday caasimadii qurduba marka arrin la yaab le buu sameeyey oo nin dhalinyaraa buu ahaa xilliga shan iyo labaatan jir buu ahaa ninkaasi cabdiraxmaan la dhahaa xilligaas markii uu qabsaday magaalada qurduba ay nimankii kalena yaaceen oo baxsadeen ayaa wuxuu soo saaray go-aan ah inaan la eryanin inaan la eryanin maxay nimankii cararay way cararay soo ma faraha ka qaad ayuu dhahay marka eraycaana buu leeyahay wuxuu hi laa tasta'siluu sha'fata acdaa'in tarjuuna asdiqaa'ahum waa raxasuuqina buu yidhi dad cadow idinku ah oo aad rajaynaysaan mustaqbalka inay saaxiiba idinla noqdaan wastabquuhum liashaddi cadaawatin minhum u daaya buu yidhi nimankan iska daaya oo u daaya maxay cadowgooda waa cadowgooda ha u noolaadaanay iska daaya ama cadow ayaga inagaga daran baynu kula dagaalami doonaa iyo faraha ka qaada markaa run ahaantii dee arrin aada u yaab badan bay ahayd eh, waagii hore waxaa la yaqaanay ninku hadduu awoodu awoodu helo oo u markaa eh, subxaan allah eh, quwadda uu helo iyo guusha uu helo wuu dabageli jiray rag kuwa orday baxsaday cararay wuu ka daba ordi jiray ilamaa iyo madaxdooda uu qabto madaxdooda uu laayo oo uu maaragtay istisaal uu ku sameeyo xasuuq ilaa iyo ubadkoodii caruurtoodaba maaragtay subxaan allah oanu midh ka reebin calaa kulli xaal arintaasi waxay noqotay mid marka u gashay maxay taariikhda u gashay waana sida dhaqanka islaamku uu tilmaamayo hadday muslimiintu dagaal ay galaan waxaa ka mamnuuca ninka carabay in la dilo waa mamnuuc haddii iminka matalan xarbu buqaat uu dhaco dagaal xadguduba oo dad muslimiina dhex maray waxyaalaha ka dhasha waxaa ka mida ah kow in qofkii carabay aan markaa wax weeyaan laga daba tegin hadduu guri galay gurigaa u galay lagama dabageli karo haddii la dhaawacay lama dhaawac dili karo oo dhaawaciisa laguma dilayo waxaa ka mid a in aan dumarkiisa iyo caruurtiisa la qafaalanin waxaa ka mid a inaan xoolihiisa la haniimaysanin waxaasoo dhan wax weyn waa muslimiintu markay dagaalamaan waa axkaamta ka dhalata axkaamta ka dhalata walciyaadu billahi rabbi alcaalamiin waxaa maanta muslimku ay isku samaynayaanna waad la yaabaysaa subxaan allah waad la yaabaysaa subxaan allah la ilaha illa allah marka xukmi eh, xukunkaasna diinta islaamka ayna farayso oo sayidina cali ibn abi aalib ilaahay raalliha ka ahaadee markii ay iska soo horjeedeen eh, saxaabadii kale ay dagaalamayna fitnadii a dhacday maxaa dhacay maxaa lagu canaantay caliy ibn abi aalib waar caliyow nimankan imaani zubayr iyo dalxa iyo caaisha miyaan ahayn kuwii kaa soo horjeeda kula dagaalamay dee haa hadda maxaad u qafaalan weyday dumarkooda iyo carruurtooda xoolahoodana u qaadan weyday kadibna dhaawacoodana u layn weyday istisaal xaqiiqi yani xasuuq rasmi maxaad ugu samayn weyday wuxuu dhahay maya suurtagal maaha kii cararay waa muslim waa walaalkay dhibaatiyo balaaye shaydaan baa sulkaayo diray ama qaar waana run oo dee dabcan dagaalka ma horean ka warrabnay oo nimankii waalwaalnay qatalat cuthmaan qatalata cuthmaan nimankii la dhihi jiray cuthmaan ibnu cafaan dilay ayaa isku diray saxaabada nebiga caleyhi salaatu wasalaam marka wuxuu yihi haddee ordaanka ka daba cararina kii dhaawacmay aan la dhaawac dilin kii maaragtay gurigala ha ka dabagelin xoolahooda ha qaadanina dumarkooda lama qafaalanayo caruurtooda lama qafaalanayo waayo waa muslim weeyaan ah, subxana waa muslim isaguna saasoo kale dhaqankiibuu kula dhaqmay marka calaa kulli xaal arrin wanaagsan bay ahayd run-aanti laakiin nimankii baxsaday ee orday ee la cafiyey ee layska daayey ismay may may joojinina kacdoonna kale dib u bilaabeen oo ay kaga soo horjeedaan run ahaantii kacdoonadana waxba in ka warami doonaa insha allah eh, subxaan allah oo kacdoonno ciiddaa ka badan ayaa markaa ninkii ku kacay cabduraxmaan addakhili la dhihi jiray dabcan markii uu eh, go-aankaa u qaatay ninkii la dhihi jiray abusabax alyaxsabi ishbiliya magaalada ishbiliya aynu nidhi barasaab ayuu ka ahaayo oo gacansaar siiyey cabdiramaan cabdiraxmaan eh, addakhili ayaa wuxuu yihi waar maxaad eh, nimankan u qafaalan weyd oo aada carruurtoodii iyo u qabsan weyday waa nimankan waa nimankii aan colka ahayn mise isku qabiil baaba tiidin buuri waar niman laa <laughs> xawla walaa quwata illa billah wallahi waxaa ku qoslaya absolutely waa waxa soomaaliya ka jira weeyaan iminka war nimanka maxaa u leen weyday waashu ninkan wuxuu u leen waaye maanta maantaba wada soconay ninkanay wax xagga qabiilka isu yaro dhow yihiin waar isaga aan ka bilowna buuri isagiisana aan ka bilowno horta maxaynu ula soconnaaba isaga aan ka bilowno laa <laughs> xawla walaa quwata illa billah laa xawla walaa quwata illa billah ninkii maaragtay cabdiraxmaan ahaa warkii baa loo sheegay inuu ereygaa uu ku hadlay ninkii la dhihi jiray abusabax alyaxsabi haye wuu qarsaday marka fa asarahaa yusufu fii nafsihi walam yubdaha lahum sidii nebi yuusufka markay walaaladii caayeen ay uu naftiisa ugu qariyay ee aan waxna u muujinin ayuu isnayntu afka xidhay ayuu markaa qarsaday wixiisii laakiin mar dambe ayuu ka aargoostay oo waa la dilay abu sabax alyaxsabi oo kacdoona dadkii kacdoonka dhaliyey ayuu kamid ahaa kacdoonna badan ayaa meesha ka dhacay subxaan allah waana la dilay markaa ugu dambeynti calaa kulli xaal markii uu guulaystay ninkii la dhihi jiray cabdiraxmaan ibnu mucaawiya uu dagaalkii macrakati musaara la dhihi jiray uu ku guulaystay wuxuu galay caasimadii andalus oo loo yaqaano qurduba magaalada qurduba marka subxaan allah eh, markii uu galay magaalada qurduban waxaa loo bixiyay magaca ah cabduraxmaan addaakili cabduraxmaan addaakhili cabdiraxmaankii soogalotiga ahaa soogaloti soogalotiga soo galootiga soo garan maysaan addaakhil waa yani wax galay meel buu galay xaguu soo galay waxa weeyaan waa qofkii ugu horreeyay reer bani umaya ee galay magaalada qurduba ee xaakimka ahaa ayaa loogu magac daray marka waxayna guushidaasi bilaabmaysaa sanadkii boqol iyo sideed iyo soddonaad ee hijiriyada oo uu dowladda umawiyiinta uu dib uga aasaasay meesha loo yaqaano eh, alandalus ilaa iyo yani saddex boqol iyo lix iyo tobankii boqol iyo dheer yani muddo dheer bay jirtay dowladdaasi ay talinaysay oo ay sisii kala dhexlayeen nimankii reer bani umaya ay sisii dhexlayeen dabcanna muslimiintii andalusna ay xoog ay yeesheen oo casru lwulaad casrigii maaragtay barasaabyadii waxleynayay dulminayay laga baxay oo dee markaa dowlad umowiyiin ahi ay meeshii ay timi run ahaantii gaaladana ay iska dhiciyeen waayahay markii uu meeshii u qabsaday wuxuu bilaabay in uu nidaam uu sameeyo inuu nidaam uu sameeyo waayo nin siyaasiya buu ahaayo dee qoys boqorna uu ahaa wixii uu fahmayey markiiba muxuu sameeyey nidaambu ayuu bilaabay inuu sameeyo dadkii uu mucaamalo wanaagsan uu kula dhaqmo hase ahaatee maadaama uu de ninku uu keligii u kusoo galay wadanka subaa meesha uu keligii kusoo galay wadankana wadan qabyaaladeed oo sida soomaalida oo kale meel walba eray marka la dhaho la dhahayo ereyga qabyaalad baad uga jeeday waxaa dhacday shan iyo labaatan kacdoon ayaa ka kacay meesha shan iyo labaatan thawra khamsa wa thawra shan iyo labaatan meelood baa laga kacay intii uu xukunka wahayay cabdiraxmaan addaakhi shan iyo labaatankaba wuu babacdhigay wuuna ka adkaaday dhamaantood subxaan allah subxaan allah laa ilaha illa allah wuxuu talinayay sanadkii boqol iyo sideed iyo soddonkii hijiriyada ilaa iyo boqol iyo labiiyo toddobaatankii hijiriyada shan iyo labaatankaa thawraba wuu aamusiiyey marka dabcan tawradahaas iyo kacdoonadaas way badnaayeen waxaa ka mid ahaa tawradda waxaa yuusuf ibni cabdiraxmaan alfihri ninkii hadda kahor barasaafka ka ahaa ama dee ka xukumaya dowladda andalis oo dhan waa tiin marka dagaalkii lagu jabiyay waa kii cararay kacdoon buu mar dambe uu sameeyey aakhirkii markii dambe isagiina waa la dilay marka subxaan allah aakhirkii markii dambena waa la dilay oo towradiisii iyo kacdoonkii ku kacay waa laga adkaaday hishaam ibnu curwa alfihriyi ninka la yidhahdo kacdoon kaluu ku kacay isagiina waa la damiyey kacdoonkiisi towrad kale ayaa ka dambaysay oo abusabaax alyaxsabiy ninkaynu sheegaynay ee markuu soo galayay cabdiraxmaan adaakhil eh, markuu qurduba u galaya waa ninkii lahaa war maxaa raggan u leen weyday ado isku qabiil baa tihidine saasad u dhaafaysa kiina maaragtay kacdoonkan u sameeyey isagiina waxa weeyaan waa laga adkaaday ama waaba la dilayba subxaan allah kacdoonka ugu khatarsan wuxuu ahaa ayaan xusi karayno kacdoonkii uu keenay ama uu ka dambeeyey ninka la idhahdo alcalaa ibnu muqiith alyaxsabiy alcalaa ibnu lmuqiif alyaxsabi sanadkii boqol iyo lix iyo afartankii hijiriyada alcalaagani xaguu ka yimi haddaba ninka la ydhahda alcalaa xaguu ka yimi wuxuu ka yimi subxaan allah dowladdii cabaasiyiinta hayaay subxaan allah la ilaha illa allah dowladdii cabaasiyiintoo dunidao dhan ka talinaysa ayaa dowladda andalus oo keliya ayaa ka maqan xuduuddii islaamka subxaan allah dowladda andalus oo keliya ka maqan deetana waxay soo direen ninka la idhaahdo alcalaa ibnu muqiis alaxsabiy sanadkii boqol iyo lix iyo afartankii hijiriyada maadaama ay waqooyiga africa ka taliyaan way u fududayd siday ay usoo gelayaan markiiba wuu soo dhaaf subxaan allah dabadeedna eh, jabal matiqi jabal taariq ayuu kasoo gudbay gabreltar meeshan la dhada jabal taariq eh, kanaalka biyaha ee udhexeeya spain iyo morocco ama tunisia iminka dee la yaqaano kasoo gudbay subxaan allah doontii buu raacay markiiba wuxuu yimi koonfurta eh, andalus magaaladii ishbiliya ishbiliyana ah marka caasimadda dee koonfurta andalus halkii markii uu yimi waxa uu soo urursaday wax allaale wixii dowladda mucaaradka ku ah a nimankii hadda ka hor la jebiyey dowladdoodii yuusuf alfihri raggii maaragtay subxaan allah kacdoonada ka dambeeye la laayay qabaa'ilo kaloo barbariyiina kuwa shiica ah kuwa khawaarija wax allaale wixii dowladda ninka la dhahdo cabdiraxmaan ibnu mucaawiya wax alaale wixii kasoo horjeeday oo dhan baa isugu soo biyashubtay oo dhahay anagu dowladda khilaafada cabaasiyiinta ee nebiga ilmaadeerka ay yihiin ayaanu taageersana subxaan allah waa yahay haddaba haddana maxaa dhacay dee dagaal kalaa dhacay oo la yaable subxaan allah eh, dagaal kaloo khatara baa markaa meesha ka dhacay dowladda andalus ka dhacay markaa subxaan allah waxaa dhacday in ninkii la dhihi jiray alcalaa oo ciidankii ciidan aad u badan oo kusoo labalaabmayaba ciidanka uu ninka kale ahaa haysta cabdiraxmaan ayaa uu watay isku buu ka qabtay gebigiisiiba magaaluu galay isku buu ka qabtay isku weerkuna waxaway waa go-doon magaaladiibuu go-doomiyey muddo laba bilooda subxaan allah isna halkii buu ku jiray markii laba bilood halkii uu fadhiyay oo laba bilood maaragtay labadii qoran ay kala adkaan waayeen laakiin uu xisaar uu ku jiro ayaa maalintii dambe wuxuu dhahay cabdiraxmaan albaabada fura meeshii uu xisaarka uu kaga jirayo dhufayska albaabadii baa la furay toddoba boqol oo askartiisa ka mid a baa mar qura dabadda soo baxay markaa naxdin bay ku noqotay nimankii isku weerka ku hayay way naxeen war xaggay toddobada war xaggay ciidanku ka yimaadeen markiiba uu kula haaday marka subxaan allah nimankina way firdhadeen hadda dhowr kun bay ahaan toddoba kun iyo dheeraan laakiin way naxeen mogtay subxaan allah dee naxdintuna waxay kamid tahay xeelad fad nabigeena wuxuu dha alxarbu khudcatun dagaalku waa khiyaano haddii dagaal ay tahay waa khiyaaniyo xeelad iyo farsamo weeyaante subxaan waa inaad khiyaano iyo xeelad iyo farsamo ku badisaa laakiin ballandurintu ma banaana mamnuuc weeyaan marka ay dagaalku uu jiro oo aad qofkii labadii dowladood ay dagaal isku iclaamiyeen markaa wax laaliyo waxaad samaynayso dhan way ku bannaan yihiin oo khiyaano ama xeelad ama farsamo waxaaso dhan ku banaanya waayo waa dagaal laakiin haddii heshiis uu dhaco ama ballan maya ma dhacaysa markaa khiyaano iyo balanburin toddobadii boqol baa meesha ka soo baxay nimankiibaa firdhaday wuu eryaday marka cabdiraxmaan addaakhiliy ninkii la dhihi jiray wuu eryaday wuu bacsaday wuu bacsaday ugu dambayn ninkii la dhihi jiray alcalaa ibnu muqiif alxadaramiy way qabt wuu qabtay markaasuu dilay madaxana uu ka gooyey subxaan allah isaga iyo rag kaloo madax madaxdiisa ka mid ahaa waxaa la dhahay wallahu aclam intuu madaxii san sanduuqyo ku guray madaxyadoodii ayuu warqadana mid walba qoorta ugu xidhay halkaa ugu xidhay subxaan allah deetana wuxuu u dilay <laughs> khaliifkii dowladda cabaasiyiinta oo xilligaa waxaa talinayay abu jacfar almansuur oo ahaa dabcan aasaasihii rasmiga aasaasihii dowladda cabaasiyiinta walaalkii baa ka horreeyey cabulcabaas asafaax isagaana uga dambeeyey oo abu jacfar almansuur la dhihi jiray oo muddo dheer xukumayay abulcabaas safaax ninkii de ah, isaga abulcabaas ba aha ninkii ugu horreeyey aasaasay laakiin muddo yar buu dhowr sannadood unbuu meesha joogay abu jacfar almansuur baa markaa meesha qabsaday isagoo maka jooga ayaa sanaaduuq loo keenay subxaan allah sanduuqyadiibuu saa u furay saa ninkii wuu diraye wuu yihi andabi soo qabsa madaxiisii iyo waraaqaa meesha ku jira subxaan allah kaasuu nax uu kurbaday uu yidhi subxaan allah war ninkaa ha isugu doonanina buu yidhi ninkaa andalis tegey ha isku doonanina alxamdu lilaahi buu yihi ilaahay wada mahadda iskale haddaad annaga iyo isaga bad noo kala dhaxaysiisay subxaan allah <laughs> haddaad annaga iyo isagaba bad noo dhexaysa badda maaragtay jabal daariq halkaa laga gudbo ayaa xuduud noo ah waar meelahaagaa ku ammaan hel buu yidhi subxaan allah la ilaaha illa allah hanala soo doonanin qele iyo buuq waayahay dabcan towraddaas iyo kacdoonadii ku kacay ee lagaga soo horjeeday abcabdiraxmaan adaakhili taasaa ugu weyneyd taasaa ugu weyneyd waxa uu abu jacfar almansuur ninka ka warramayna iminka ee khaliifka ka ahaa dabcan dowladda cabaasiyiinta ayaa wuxuu u bixiyey cabdiraxmaan ibnu macaawiya wuxuu u bixiyey magaca la dhaho saqru quraysh gallaydhkii reer quraysheed war gallaydhka reer quraysheed ma taqaanaan baa ayuu yidhi hal tacrifuun war ma taqaanaa ninka gallaydhka la idhaahdo reer quraysheed gallaydhkooda ah gallaydhku waa dee waa shimbir duule weeyaan waxay dhaheen garan mayn ninkaa reer quraysheed ee gallaydhka noqday ama sida shimbirtaa dee khatartaa noqday oo kale ma adiga kasu ui maya aniga maaha haddaama mucaawiya bn abi sufyaan ba maya maaha mucaawiya bn abi sufyaan haddaama cabdilmelik ibnu marwan ba kasu uhi maya isagana maaha kaase waxay dhaheen haddaa waayo wuxuu ihi ninkaasi waa ninka la ydhahdo cabdiraxmaan ibnu mucaawiya ibnu hishaam ibnu cabdilmalik ama cabdiraxmaan adaakhili loo yaqaano wuxuu ihi ninkaasi isagoo keligii ah oo baxsada oo dunidao dhan ay raadinayso oo meeshii uu galaba lagu qabsanayo dil uu ku xukuman yahay meel walba ayuu intuu keligii dhaqaaqay oo uu baxsadayba wuxuu tegay andalus deetana intuu keligii tegay buu dowlad ka aasaasay markaasuu ku kastoo kasoo horjeestoo kacdoon ku kiciyana uu maaragtay subxaan allah uu ka adkaaday mucaawiya bn abi sufyaan dowladu diyaara buu helay buu yidhi cumar iyo abubakar baa uga soo shaqeeyey dowladii islaamka haye cabdilmalik ibnu marwanna wuxuu yidhi dhaxal buu ku yimi isaguna aabihii baa dhintay marwaan ibnu xakam isagii baa qabsaday anigana wuxuu yidhi waxa weeyaan waxaan ku doodayey eh, dhashii nebigaan ahay iyo ilmaadeeradii nebigaan ahay ayaa wax nalagu siiyey subxaan allah ninkan yaa wax ku siiyey wax waa ninkan waa nin khatara weeyaan subxaan allah <laughs> waxa wax ku uruursadaba muu haysanin iyo wuxuu maaragtay gabaad iyo uu ka dhigto eh, marmarsiiyo mabu haystaba waana keligii dowladdana wuu xukumay marka subxaan allah la ilaha illa allah markaasuu wa ninkaas waa saqru qurayshid oo waa reer quraysheed ninka ugu khatarsan buu yihi weeyaan eh, cabdiraxmaan addakhili raximahullah eh, dabcan markuu meeshii u qabsaday wuxuu markiiba uu ku dhaqaaqay isbedelo waaweyn ayuu sameeyey isbedelo waaweyn ayuu sameeyey oo xagga isbedelo xagga bulshada ah ama xagga khadaaradda iyo ilbaxnimada ah ayuu markiiba uu ku kacay xoolihiisa dowladda lacagta soo gasha saddex qaybood buu qaybin jiray qayb uu askarta uu siiyo askartiisa dabcan iyo qayb dowladda lagu maareeyo khaasatan umuuraha dowladda ee de maaragtay waxyaalaha la ydhahdo horumarka la geliyo sida markaa dhismaha wadooyinka dhismaha guryaha dhismaha masaajidada madaarista iyo culummada iyo la midka iyo qeyb uu siin jiray goboladiisa ama gobolada uu ka taliyo waxyaalaha lagu xasuusta waxaa kamid a ah wuxuu dhisay masaajidka weyn ee caanka ah ee la yidhaahdo masjidu qurduba masaajidka qurduba masaajid caana ilaa iyo hadda wuu jiraa eh, oo qurduba waa marka la tago magaalada qurduba loo dalxiis tago waad arkaysaa waxaad arkaysaa aathaartii iyo raadadkii ay ka tageen dadkii muslimiinta ahaa ee deganaa waddanka andalus masaajid la yaab leh ayuu ahaa marka dabcan subaan subxaan allah gaaladu markay qabsadeen kaniisad bay ka dhigeen ah, waa dulinimadii de maaragtay m ku gaadhay maxaa dulinimada kugu wacan waxaa kugu wacan oo waxaasoo dhan u aabba ah qabyaalad iyo isqabqabsi muslimiinta dhexdooda ah subxaan allah haddaanay muslimiintu dhexdooda isqabsanin wallahi cid ka adkaanaysaa ma jirto subxaana wallahi ka bil haddaanay khilaaf dhexdooda ahay aanay jirin wallahi aladii laa ilaha illaa huwa adduunka o dhan yaga ka adkaanay subxana allah soomaalidu waxay dhahdaan ku mahmaahaan geedkii marka geedkaa wuxuu marka geedka la jarayo ayaa geedkiibu waa la hadlay gudinta wuxuu gudinay <laughs> haddaan qayb adiga iga mida kugu jiri lahayn imaad goyn lahayn gaaladu kumay dili lahayn haddaan qaar adiga kaa mida oo muslina ah oo shaatiga islaamka sita haddaanu la socon lahayn oo khilaaf adiga dhexdaada aanu ka faa'iidaysan lahayn waxuu kaa qaadi lahaa ma jirto iyo cadow noocu doonaba ha ahaad walakat nabigeena wuxuu dhaha calayhi salaatu wasalaam ilaahay waxaan weydiistay saddex arrimood buu ilahay weydiistay ilahay saddex arrimood buu weydiistay ilaahay subxaanahu wa tacaala saddexda arrimood waxaa ka mid ahaa wuxuu ilaahay uu weydiistay ilaahay waxaan ku weydiisanayaa inaan ummadayda aan la halaagin hal mar aan la halaagin waa kow laba ilaahuw waxaan ku weydiistay inaad ummadayda u soo dirin cadow ka adkaada dhammaantood saddex ilaahu waxaan ku weydiistay inaan ummadaydu iskhilaafin ilaahay ducadii labana wuu aqbalay midna wuu diiday ilaahay subxaanahu wa tacala midna wuu diiday ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan hal mar la halaagin sidii qowmu nuux ama qowmu luut ama qowmu saalix eh, wamaa qowmu luutin minkum bibaciid sidii maarata qowmuluud loo halaagay oo kale subxaan allah ilaahay ma halaagayo ummadda nabi maxamed subxaanahu wa tacaala taa ilahay baa ballan qaaday subxaanahu wa tacaala sidoo kale ilaahay cadow dabar gooyo ilaahay kuma kuma salidayo islaamka ma dhici karto abadul aabidiin ma dhici karto hadday dunida oo dhan isu tagto islaamka lama tirtiri karo never ever nebigeenna inoo ballan qaaday ilaahayna wuxuu dhahay waan aqbalay islaamku meeluu joogo weligii lama tirtiri karo hadday dunidoo dhan isu tagto ma la tirtiri karo walidalika bu nabigena wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam laa tasaalu daa'ifatu min ummati kama suulayso koox ummadayda ka mida oo mar walba mansuurin oo guusha helay marka meelo ka mida muslimiinta haa waa laga adkaanayaa waa la qabsanayaa dulmiga isku wadaan iyo khilaafka dhexdooda ah iyo qabyaaladda iyo cunsuriyadda iyo balaayada iyo shaydaannimada isku wadaan awgeed ayaa looga adkaanaya waana la laynaya qayb ka laakiin hal mar cadowgu ma wada qabsan karo caalamka islaamka o dhan siduu u dhan yahay meel haddii la qabsado meel baa u badqabtay meel haddii badqabto meel kalaa maaragtay uu xanuunku uu kaga imanaya marka taana ilaahay baa ballan qaaday laakiin ilaahay wuxuu diiday khilaafka dhexdooda ah nebiga ilaahay baa weydiistay ilaahay ilaahayo ummadayda yaana iskhilaafin wuu diiday ilaahay subxaanahu watacaala maya buu yidhi ilaahay khilaafkaas wuu imanaya marka subxaan allah marka waa kii nebigeenu lahaa sala allahu alayh waali wasalam subxaan allah subxaa allah subxaan allah markuu diiday subxaana watacaala eh, khalaas dee marka mar walba inay muslimku inay iskhilaafaan oo balaa'iya shaydaan daasad u garaacdo waa wax maaragtay jiraya weeyaan ilaa inta qiyaamuu ka dhacayo ayagun baa saa isu gelaya walidaalik meel kastoo muslim lagu laayay muslim baa ka dambeeyey ogsoonow meel kastoo muslim lagu dilay oo eh, dal muslimiin oo la qabsaday waddan muslimiin la guumaystay muslim kalaa ka dambeeyey subxana allah la ilaha illa allah muslim kalea ka dambeeyey maaha cid kale waa adiga un um weeyaan waa adiga mid kale kula mida oo shaati kale soo xidhay un um weeyaan subxaan allah cid kale maaha waa yahay markaa maxaa dhacay baan nidhi ninkii aduu meeshii buu la wareegay waddankii wuu qabsaday tawradihii iyo kacdoonnadii meesha ka jiray intii oo dhan waa iska celiyey wuxuu bilaabay ilbaxnimadii iyo xadaaradii islaamka ayuu dib maaragtay usoo cusboonaysiiyey subxaan allah eh, oo dowladdii ayuu dhisay wuxuu madaxu ka dhigay oo uu madaxu ka dhigtay markaa caruurtii andalusiyiinta rasmiga ahaa oo u badnaa reer yurub reer yurub bay ahaayeen intooda badan wuxuu ka dhigay maxay eh, waana sukanil asliin dadkii deganaa asal ahaan dee dal waddanka deganaa ayaa uu askar uu ka dhigtay iyo dadka dawladda u shaqeeyay inta badan waxa kale oo qabaa'iladii kale iyaguna carbeed iyagana uu soo dhoweeyey qaar ka mida walow kuwo kalena uu ka fogaaday oo uu ka cabsado u yidhi weliba khaasatan qabaa'ilka carbeed qabaa'ilkii carbeed ile qabyaaladiiba meesha ka bilaabmaysa iyaga uu ka uu ka fogeeyey maxay askartii ama markaa madaxtinimadii meesha uu ka fogeeyey subxaan allah subxaan allah wuxuu aasaasay subxaan allah sidoo kale warshad soo saarta hubka warshadaas oo usoo saari jirtay seefaha iyo manjaniiqa iyo wiishashka wax lagu tuurtuuro ee gantaalada iyo madaaficda usoo saarta warshad weyn buu ka dhistay magaalada laydhahdo dulaytiya ayuu samaystay waxaa kale uu samaystay ustuuri baxri yacni maraakiib fara badan oo uu ku dagaalami karo oo awood leh ayuu dhistay wuxuu xoojiyey dekedihii iyo marsooyinkiisii sida markaa dekeda la ydhaa darduusha magaalada darduusha almeria ishbilia iyo barcelona intaasoo dhan waxay ahaayeen dekedihiisii si wanaagsanna wuu u dhistay maraakiib fiicanna subxaan allah wuu subxaan allah wuu dhistay waxa kale oo uu xooga uu saaray cilmiga iyo waxbarashada oo uu soo dhaweyn jiray dadka waxbartay run ahaantii khaasatanna culimada waaweyn ee islaamka dowrkoodii iyo eh, yacni xilkoodii ayuu siiyey oo hawshoodii bay qabsadeen cilmigii ayuu fidiyey culimmadii ayuu ixtiraamay waxa kaloo uu maaragtay uu ahmiyad gaar uu siiyey maxkamadda iyo garsoorka iyo cadaaladda waxa kaloo uu ahmiyad gaara ah uu siiyey inuu dadka wanaagga faro xumaantana uu ka reebo si maaragtay aanay fitna iyo faaxishooyin badan aanay u dhicin masaajidka ugu weyn qurtubana isaga aasaasay isaga markaa wixii ka dambeeyeyna khulafadii isaga ka dambeysay ama madaxdii raggii isaga ka dambeeyey ayaa iyaguna sii weyneeyey oo dabcan sii ballaadhiyey waaye markaa de waa nin dowlad dhan aasaastay weya ninkaas calaa kulli xaal aynu maanta casharkiina halka ku joojin maalinta soo socota ayaynu faahfaahin fara badan geli doonaa haddii ilaahay ka dhigo insha allah walidaalika waxaynu leenahay ninkaasi haddaanu iman lahayn islaamka beri horaa la qaniini lahaa la cuni lahaa haddaanu ninkaasi iman lahayn yani xoogga weyn ee khatarta ah subxaan allah wallahu aclam aan intaa ku joojiyo jasaakum allahu khayra haddaa walaalayaal wax su-aala qabtaan waktigiini walaa wax yarba idinka harhsan dhowr daqiiqadood soo dhawaada baarak allah fiikum wacalaykum salaam nacam magaalada qurduba guud ahaan meelaha la siyaarto o dhan muslimkaa dhisay eh, hadday tahay masaajidkaas eh, iyo hadday tahay guryaha kale layaal kale quruxda badan leh waxay andarus dabcan xilligii xadaarad aad la yaable bay gaadheen oo horumar aad iyo aada la yaable bay gaadheen run ahaanti oo aan adduunka laga gaarin xilligaas waana meesha xadaaradda iyo ilbaxnimada reer yurubka ay ka qaateen weeyaan subxaan allah xilligeedii markii dee wadanka uu degay ee xasilay waxay gaadheen maxay horumar aada iyo aada u la yaable ayay ka gaadheen dhan kastaba hadday tahay xagga sayn hadday tahay xagga maaragtay aadaabta iyo akhlaaqda iyo hadday tahay xagga culumta kala duwan hadday gabayga tahay suugaanta hadday tahay fanka haddii ay tahay dhismaha iyo guryo dhiska ay tahay dhan walba walidaalika ninkii ugu horreeya diyaaradka kaxaystay xagguu ka yimi nin muslina buu ah ninkii ugu horreeya diyaarad kiciyey subxaan allah abulcabaas alfarnaas abulcabaas alfarnaas wuxuu ah ninkii ugu horreeyey aasaas eh, samaystay eh, muraayadaha indhaha muraayadaha indhaha dadku wax ku egaan eh, dadka maaragtay indhuhu ayuu ayuu sameeyey wuxuu sameeyey qalinbiiroogii ugu horreeyey adduunka wuxuu sameeyey saacaddii ugu horeysay ee biyaha ku shaqaynaysay wuxuu ahaa ninkii ugu horreeyey duula ama markaa eh, helicopter waxaan ujeedaa allahuma salli cala maxamed diyaaradii ugu horreysay adduunka isaga asaas subxaan allah markaa qiyaas ummad diyaarad samaysanaysa qalimaan samaysanaysa saacada samaysanaysa yacni heerka ay ka gaadheen xadaaradii albaxnimada fiiri marka marka aada iyo aad bay u horumarsanaayeen xilligoodii subxaan allah waynaan ka warrami doonaa insha allahu tacaala nacam eh, qowmuluudku walciyaadu billah ilaahay qur-aankiisa unoogu sheegay inuu ilaahay uu halaagay qooman badanna ilaahay uu halaagay subxaana watacala sida qoomkii nebi saalex calayhi salaam iyo qoomkii nebi shucayb calayhi salaam iyo qoomkii nebi huud calayhi salaam qolo maaragtay mathalan sida qoomkii nebi caad oo kale kibir iyo ilaahay markay ka kufriyaan waxaa kaloo loogu daray maxay kibir bay ahaan qoom xoog waaweyn oo dadka maaragtay layn jiray oo kuwa ka tamarta yar markaa layn jirin qowmuluudkuna kufrigooda iyo gaalnimadooda markaa lagu daro waxa ay la soo banbaxeen faaxishada maaragtay ah in ay eh, qowmuluudnimo ay la sameeyaan oo nin uu ninku ninka kale maaragtay u tago nacuudu billah eh, ama naagtu naag kale u tagto nacuudu billah isku kaaftoomaan eh, laba jinsiyo kale isku mida laba jinsiyo isku mida nacuudu billah waayo ilaahay uu halaagay subxaanahu wa tacaala laakiin ummadda nebi maxamed ilaahay ma halaagayo ummadda nebi maxamed ficilka ficlada noocaasa way sameeyeen laakiin ilaahay ba wada halaagayo waayo taa ilaahay baa ballan qaaday subxaanahu wa tacala ummadda nebi maxamed ilaahay wuxuu ballan qaaday ummadda nebi maxameda laba nooc u faham marka ummadda nebi maxamed loo jeedo waxaa mar looga jeedaa ummatu risaala ummadda nebi maxamed loo soo diray marka ummatu risaalati la dhaho ummadda nebi maxamed ee fariinta uu nebiga u yahay waa gaal iyo muslim waxa dunida ku nool laga soo bilaabo maalintii inuu soo baxay ilaa iyo aakhiru zamanka waa ummadiisii un weeyaan waa ummadiisii un waayo waa gaaladii ummadda nebi maxamed iyo muslimkii ummadda nebi maxamed waa nebigii loo soo diray waa iyaga un subxaana nebi kale male ama hawaa isugu sheekeena ha dhahaan anagu nebiyo kalaan leenahay waxay doonaan isugu sheekeen ilaahay agtiisa nebiga keliya la weydiinayo maalinta qiyaama waa nebi maxamed waayo waa xilligiisi sala allahu wa waalihi wasalam waa ummaturisaala ummatu risaala markay tahay waa ummadoo dhan wax alaali waxa dunida ku nool laga soo bilaabo xilligiisii ilaa akhiru zamanka waa ummadii nebi maxamed kaafir iyo muslimun bay leeyihin gaal iyo muslimun yahay marka ummadda nebi maxamed gaalkooda iyo muslimkooda ilaahay ma halaagayo hal mar ma wada halaagayo subxaan allah waa ilaahay baa taa yidhi ma halaagayo subxaanahu wa tacala ma halaagayo marka laakiin dhibaatooyin wuu keenaya ilaahay cudurro ayuu ilaahay uu keenayaa iyo daacuuno waa kii nebigeenu allah calayh salaatu wasalaam ummad kuma faafto faaxishada iyo xumaantu ilaa ilaahay wuxuu keenaa maxay cuduro iyo xanuuno aan hadda ka hor la aqoonin waana sida dhacday oo faaxishadii faaftay waxaa soo baxay xanuunada aad iyo aad u xun sida idiska oo kale lama aqoonin waagii hore h i v idiska lama aqoonin laakiin wixii ka dambeeyu sagaal boqol laaankii labaatanaadkii markii naagaha reer yurubku ay qaawanaantahay bilaabeen markii hore dee dumar degan bay ahaayeen u xijaaban aslanna gabadha kiristanka ah ee nasaarada ah waxaa kitaabkooda iyo diintooda faraysa inay xijaabato hadday xijaaban weydana in timaha laga xiro weeyaan oo madaxa loo dhukuro weeyaan kutubtooday ku qorantay iyo baybalkooda naag kasta oo kristan ah oo tima qaawan haddii maaragtay tima qaawanaanta lagu arko diintooda haddii lagu dhaqmayo waa in madaxa laga xiro weeyaan oo timaha laga xiro weeyaan subxana allah loo dhukuro weeye subxana allah laa ilaha illa allah waa hadday ku dhaqmayaan kutubtooda laakiin kuma dhaqmaan dabcan kutubtooda kuma dhaqmaan way beerdareeyeen mana isticmaalaan mana qiimeeyaan qadarina uma hayaan wamaa qadarullaha xaqa qadrihi ilaahayna si xaq eh, qadarkii iyo ixtiraamkii u lahaa ilaahay may siinin marka maxay dhaceen xumaan way ku kaceen xumaanta ay ku kaceen ilahay wuxuu keenay cuduro cuduruu keenay cuduro kala duwan ayuu keenay marka ilaahay hal mar ma wada halaagaya laakiin marba qayb wuu halaagaya sababtuna waxa weeyaan ummadda nebi maxamed cimrigeeda yar cimrigeeda ayaa yar waa lixdan sano san sano waa lixdan sanadood sannadoodba qofku qooqi karaa waalan karaa bal xisaabi labaatan sannadood haddaynu idhaahno waa caruur toban sannadood caruur iyo labaatan sannadood maaragtay intaas iskuul buu ku jiray haddaynu idhaahno jaamacadda markuu galo labaatan jir baa lagu galaaya labaatan ilaa iyo sideed iyo labaatan sannadoodba inta badan qofka ugu dadaalka badan le kaga baxaa jaamacad maaragtay shahaado fiican uu ka qaata markaa soddon sannadood waa caruurnimo iyo waxbarasho subxaan allah afartan sanadood markuu gaadhana waa inuu xaas leesho iyo caruur uu yeesho qofka ummadda nebi maxamed wuxuu qofku kibri karaa qooqi karaa wax ka badan toban sanadood ma qooqi karo mana kibri karo mana dhici karto toban sanadood wax ka badan ma qooqi karo mana waalan karo oo dembiyadiisa bannaanka ma keeni karo waayo cimrigiisaa yar waa lixdan sano wuxuu nool yahay konton sano markuu gaadhana waa oday saasuu fadhiyaa wuu soo fororarsanayaa subxaan allah beyshankiisi iyo intaa yariy wixii buu ku ordayaa marka cimrigiisaa yar kuwii inaga inaga horreeye la halaagay kumanaan sannadood bay noolaan jireen oo loo digaayay waar iska daayaay waar iska daayaay qoomkii nebi nuux kun sannadood buu nebi nuux u digaayay konton sano la subxaan allah marka ummadda nebi maxamed waabay dhimanayaanbe waabay dhimanayaan waa lixdan sano wax ka yarba weeyaan oo welibana ay u dheertahay maxay wadkoodii oo kasoo horeyn kara lixdankaba nacam wallahu aclam waayahay waa la yaab haddaanay wax su-aala jirin aan halkaa ku joojiyo hay baarak allah fiikum wasalaamu calaykum